بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii ashujaaca kitaabu ljihaadi jihaadkii ayuu kitaab u yahay oo waa difaaca diinta islaamka marka la difaacayo wa sharaa'idu wujuubi aljihaadi shardiyaalka loo dejiyey waajib ahaashada jihaadka waa sabcu khisaalin toddobo waxyaabood inuu qofkan ku waajibahayo inuu jihaadka aado ee uu jihaado waxaa laga rabaa toddoba khisaal iyo toddoba arin in laga helo kow alislaamu inuu islaam yahay qofku waa inuu yahay qof islaam ah waalbuluuqu waa qaangeer waa inuu qaangeer noqdo waalcaqlu waa in maskaxdu ay tamaam tahay caqli waa inuu jiraa qofka majnuunka ah iyo ilmaha yaryarka ah ku waajibi maayo waalxuriyatu iyo xuriyad inay jirto uusan qofku addoon ahayn waldhukuuriyatu iyo dhukuurinimo raganimo ama rag inuu qofku yahay dumarku ku waajibi maayo wasixatu caafimaad inuu jiro waataaqatu iyo taaqa iyo awood inuu u leeyahay qofkani cala alqitaali qitaalka iyo dagaalka inuu markaa geli karo haddii toddobada khisaal iyo toddobadaa arin qofku dushiisa ay noqotoo laga helo shuruudaha markaa wuu gelayaa alislaamu waa islaamnimo waalbuluuqu waa qaangaar waalcaqlu waa caqli amase maskaxdoo taam ah waalxuriyatu waa qofku xuriyad inuu leeyahay waaldukuuriyatu waa inuu rag yahay ragnimo inay jirto waasixatu caafimaad inuu jiro waataaqatu iyo taaqo awood cala alqitaali dagaalka dushiisa uu markaa qofka uu u leeyahay waman usira qofkii la qafaalo oo lasoo qafaasho min alkufaari kufaarta ka mid ah dagaalkii waa bilowday kadib baa waxaa lasoo qafaalo lasoo taxaabtay dad kamid ah dhanka cadowga fa calaa darbayni laba qeyb baa loo qeybinayaa fa calaa darbayn laba darbi iyo laba qeyb waaye darbul koox ama qeyb yakuunu wuxuu u ahaanayaa raqiiqan addoonnimo binafsi sabyi qafaalka naftigiisa qabashadii lasoo qabtay ayayba addoomo ku noqdeen wahum kuwaas waxa waaye assibyaanu ciyaalka yaryarka iyo wanisaau haweenka ilmaha yaryarka ah iyo ilmaha iyo dumarka haddii lasoo taxaabto oo lasoo qabto qabashadaa lasoo qabtay bay waxay ku noqdeen raqiiqiin addoommo macnaha waman usira qofkii la qafaalo oo min alkufaari kufaarta laga qafaasho fa calaa darbayni laba darbi bay u kala baxayaan waa laba qaybood darbun kooxna yakuunu waxay ahaanayaan raqiiqan addoommo binafsi sabyi qafaalashada lasoo qafaashay naftigeeda iyo isla markii addoommo ku noqdeen wahum asibyaanu waa caruurta iyo wanisaau dumarka ama haweenka wadarbun koox kalena laa yariqu ku adoomoobi maayaan binafsi sabyi qabashada lasoo qabtay nafteeda isla markii ma noqonayaan kuwa kuwo isla markii addoomma noqonaya wahum اrijaalu waa ragga albaaliquuna ee qaan gaaray siyaabo badan baa loola dhaqmi karaa inaan addoonnimo loo qabsanin oo aan loo isticmaalinoo hab kale loo bedelo waa la samayn karaa amaa kuwan sibyaanka iyo dumarka ayuu islamarkii qabashaday ku noqonayaan wadarbun koox laa yariqu ku addoomoobi maayaan oo ku noqon maayaan addoomo binafsi sibyi sibyiga iyo qabashadii qafaalashada naftigeeda wahum ayagu alrijaalu waa rag albaaliquuna qaangaarayaal ah walimaamu imaamku mukhayarun waa kula khiyaar geliyo mukhayaru fiihim bayna arbacati ashyaa kuwa inuu ka sameeyo shanigooda waa raggana soo qaangaarka ah imaamka afar waxyaabood ayaa u bannaan inuu khiyaar geliyo oo loo khiyaar gelinayaa ee uu samayn karaa koow alqatl dil halalaayu dhihi karaa walistirqaaqi adoonsi oo markaa in addoonnimo lagu xukmiyo walmanni in laiska sii daayaba fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa sida ilahi tilmaamay subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba riqaaq xataa idaa afqantumuuhum fashuddu lwafaaq fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa labadaba idin bannaanta laakiin inta dagaal ku socdo waxba lama samayn karo soo taxaabaa keliya sanaya laakiin xataa tadaca alxarbu awsaaraha ilaa dagaalka culayska uu ka dhig uu joogsado markaa kadib baa waxaa la samayn karaa in la manaysto oo laiska sii daayo iyo in fido lagu sameeyo wax lagu furto iyadan laydinka haystay dhaafsada xoolo iyo hanti ku gata xaalada markaa waa la samayn karaa walimaamu imaamku mukhayarun waa mid khiyaar u leh fiihim dhexdooda bayna arbacati ashyaa afar waxyaabood beynkooda alqatli dil walistirqaaqi addoonsasho walman manni waa galabaysi walmanni waalfidyati inuu ku furto bilmaali aw bilrijaal rag ama maal rag laga haystay inuu dhaafsado oo markaa uu ku furto rag laga haystay inuu dhaafsado oo markaa uu ku furto ama maal inuu ku furto yafcal wuu samaynayaa imaamku maa fiihi wixii almaslaxatu lilmuslimiina maslaxad muslimiinta ugu jirto wax allaala wixii dan muslimiinta ugu jirta dan wuu samayn karaa waman aslama qofkii islaama qabla alcasri intaan lasoo qafaalanin ka hor dagaalkii baa lagu jiraa weli gacanta laguma soo dhigin wuu islaamay axraza maalahu maalkiisii wuu koobay wuu ilaaliyey macnaha wa damahu dhiiggiisiina wuu ilaaliyey wa siqaara awlaadihi ilmihiisa kuwooda yaryarka ahna waa uu ilaaliyey waxay soo galeen dagaalka waa cadow gaalo ah muslimiintii bay jihaad isaga hor yimideen intuu dagaalkii lagu socday amase aan weli bilaaban yaa qof islaamay islaamnimadii u islaamay intaan lasoo asrin oon lasoo qabanin ka horen la qafaalin maalkiisa waa xaaraan ninka lama qaadan karo dhiiggiisa waa xaaraan lama daadin karo awlaadiisa yaryarka ahna waa ilaaliyey wayuxkam waxaa lagu xukminayaa lisidyi ilmaha yaryarkaa bilislaami islaamnimo mar walba awlaadda yaryarka ah islaamnimo ayaa lagu xukminaya waxaa laga wadaa waa awlaadda mushrikiinta gaalada ilmahooda yaryarka ah islaamnimo ayaa lagu xukminayaa cinda wujuudi haddii la helo halaathati asbaabin saddex sabab saddex sabab haddii la helo ilan qofka muslimka ah, hooyadii aabbaha muslimiinta cunugii dhalan waa islaam laakiin labada gaalada ah cunugay iska dhalaan saddex arin haddii la helo cinda wujuudi halaathati asbaab wuxuu noqonayaa canuga in lagu xukmiyo islaamnimo kow an yuslima inay islaamaan inuu islaamo dheh axadu abawayhi labadiisa waalid mid kamid ah hooyadiisaa islaamtay ama aabihiisaa islaamay islaamnimaa lagu xukminayaa aw yas aw yasbiyahu ama waxaa qafaashay muslimun qof muslim ah munfaridan isagoo ka keli ah can abawayhi labadiisa waalid cunugii yaraa oo hooyadiis aabihiis aan la joogin la soconin yaa nin muslima khafaashay kafaalashada uu qafaashay islanimaa lagu xukminayaa ow yuujadu ama waa la helay ow amase yuujadu waa la helay laqiiqan asagoo la tuuray fii daari lislaami daarta islaamka daar islaameed baa lagu soo tuurayoo cunug yaraa meesha laga helay asagoo awlaadiisu ay gaala yihiin asagana waxaa lagu xukminayaa islaam waayo saddexdaa mid ka mid ah yaa la raacsiinayaa haddii hooyadiis aabihiis mid islaamo kaa islaamay baa la raacsiinayaa xukunkiisa qof muslim ah hadduu canugaariskaas soo qafaasho asagoo hooyadiis iyo aabbiis munfarid ka ahoon la socon oo keligiis ka ah wiilkaa muslimkii qafaashay yala taabic looga dhiga oo la raacsiinayaa haddii laga helay laqiib asagoo ahoo la tuuray daarta islaamkaa lagu dhex tuuray daarta islaamka ah yaa laga la raacsiinayaa oo saasuu asagana wuxuu ku noqonayaa islaam loo nisbeynaya faslun fii xukmi asalabi iyo wa qasmi alghaniimati meesha waxaan ka gelaynaa waxaan ka gelaynaa xukunka salabka la yidhaahdo salabku waa qofka dagaalka ku jira ashyaada uu haysto lacagta jeebkiisa ku jirta hubkiisa waxa asaga marka uu leeyaho haniimo ahayn yidhaahdaa salabi iyo haniimada sida loo qaybin lahaa waman qatala qofkii dila qatiil dila uci waxaa la siinayaa hubkiisii iyo xoolihii asaga markaa uu wato waa la fatashayaa wax allaale wixii qofkan gaalkaah ee uu dilay uu wato ayaa uu qaadanayaa kii markaa dilay wa tuqsam waa la qaybin alghaniimatu haniimada bacdika markaa kadib fa yucطaa waxaa la siinayaa arbacatu akhmaasihaa arbacatu akhmaasihaa akhmaasta waa shan meelood marka loo dhigo afar ka mid ah liman shahida alwaqcata qofka dagaalka ka qayb galay haniimada saasaa loo qaybinaya waclamuu ana maa hanibtum min shayin fa ana lilaahi khumusahu khumuskii waaye shan baa loo dhigayaa qeyb way imaan doontaayo masaakiinta iyo waxba iska leh afarta akhmaas ee khumuska ka soo harayna dadka ka qayb galay liman shahida alwaqca yaa leh lilfarisi qofka faraska ku dagaalamay halaathatu ashumin saddex qeyb baa la siinayaa saddex sahmi waliraajiyi qofka lugta ku dagaalamayna sahmun waaxidun hal sahmi keliya faraska laba sahmi buu leeyahay lugleydana hal bay leeyihiin qofka faraska saaran sahmigiisa hal buu lahaa iyo laba sahmi oo faraska uu leeyahay ninka faraska ku dagaalamay baa la siinaya ila waa ka dagaal badan yahay ninka lugaynaya iyo ninka mtaqaanaa faraska inta uu soo qaatay kule hadda kaara iyo iyo dabaabaad iyo waxyaabo kalaa bedelay haddii xaalku saa noqdo oo ninka faraska ku dagaalamaya asagu waxaa la siinayaa uu qaadanayaa saddex marka loo dhigo eh, saddex sahmi buu qaadanayaa saddex qaybood waliraajili qofka raajilkee lugta ku dagaalamaya fentrigana sahmun waaxidun hal sahmi baa uu leeyahay walaa yushamu sahmiga ma qaadanayo oo la siin maayo ilaa liman qof maahane istakmalad ay u buuxsantay fiihi asaga khamsu sharaa'ita shan shardiyaalo sahmiga la bixinayo qofku waa inuu shan shardi ka soo baxaa shantaas shuruud markuu kaamilo ee uu buuxiyo yaa sahmiga la siinayaa kow alislaamu waa inuu islaam yahay labo walbuluuqu waa inuu buluuq yahay qaangaari saddex walcaqlu caqli inuu markaa jiro majnuunka kuma jiro afar walxuriyatu xoriyad inay jirto addoonku kuma jiro shan wau iyo wاdhukuuratu dhukuur inuu yahay qofka nin naagtu ma laha sahmi ayada la siin maayo laakiin dukuure hadduu yahay ilan maba ku waajibayo naagtu inay dagaalka soo aado fa in ikhtalla haddii la waayo shardan hal shardi oo min dalika kaa ka mid ah see la yeelaa dadkii meesha joogay rudiqa lahu rudiqa lahu waxbaa loo laabaa marka waxbaa loo tuurayaa waxaan sahmi ahayn ay raali iska noqoyaadi shardiyaalka waa kasoo bixi weysay hookistan ku tag camal rubika waa loo waa loo waa la siinayaa waa loo laabayaa macnaha waxbaa loo laabaa soo ma zaid marka waa loo laabayaa runtiis waxbaa lagu tuura lahu asaga walam yusham mana loo sahmiyeynaayo lama qadinayo insha allah marka wax sahmiya ma laha wayuqsamu waa la qaybinayaa alkhumusu khumuska calaa khamsati ashumin shan sahm baa loo qaybinayaa waclamuu ana maa hanimtum min shay faana lilaahi khumusahu soo maaha khumuskaa ayaa waxaa loo qaybinayaa shan qaybood sahmun qayb lirasuuli ilahi baa iskale sal alla aleh wasalam yusrafu waa la sarfayaa waa la bixinayaa bacdahu markaa kadib lilmasaalixi masaalixdaa lagu bixinayaa faana lilaahi khumusahu ilaahay subxaana wa tacaala khumusku waa shan meelood meel baan oola jeedaa khumusku shan meelood meel shantaa meelood meel ka ah ilaahay baa iskale subxaana wa ilaahay subxaana wa ha lahaadee see la yeelayaa masaalixdaa lagu bixinaya masaakiinta iyo garoobada iyo waxyaabaha iyo dhibaatooyinka jiro iyo taas waa macnaha sahmun lirasuuli illaahi baa iskale yusrafu waa la iilayaa bacdu markaa kadib lilmasaalixi masaalixda loo leexinaya wa sahmun sahmi lidawi lqurba qaraabada nebiga kuwa usaaxiibka saaxiibka iskale ila qaraabada nebiga sadaqada waa ka mamnuuc soo maa nebigu muxuu dhahay aniga sadaqada waa la ii diiday nebigu ma qaato sadaqo sababtu maxay tahay waa min awsaakhi innaas waa dadka wasaqdooda biyi ay faraha ku dhadhaqdeen dadka waaye kaas maa nebiga la siinaa ad waxaad maqlaysaa qofa bun iyo xambuulo bixinaya markaas rasuulka iyo jamiicadiisa u bixiya allaha gaarsiiye asagoo nool baaba loo diiday bay rasuulka sal alla alay wasalam say u leedahay waxaa inaan sadaaqa bixinaya rasuulka iyo jamiicadiisa allah ii gaarsiiye rasuulka allaha gaarsiiye nabiga sal alla alay wasalam dadka awsaakhdooda waxba ku fali maayo risqigayga waxaa la yeelay buu yidhi taxta dilli rumxi warankayga hoostiisa horkiisa hoostiisa risqigayga la yeelay meeshaas ka soo baxsaa la yiri wixii cadow iyo gaalo hor istaagtay diinta islaama la yidhi diiday ka hor leexan waaye wuxuu ka qaato warankaaga hoostiisa ka baxsaa la yiri dullinimada siqaarnimada liidnaanta waxay korkooda ahaanaysaa inta amarkayga diida waa ujeedaa muslimiinta dhibaatada haysata amarka nebiga waa la diiday sal alla wasalam markaasaa dulli siqaar sida la doona laga yeeshanayaa marka waa dhibaato aada iyo aada markaa ugu weyn wa minhum wasahmun qayb waxaa iska leh lidawi e, e, lqurba kuwa qaraabada u saaxiibka ah wahum ayagu banu haashim wa banu mualib waay reer haashim iyo reer banu mualib wasahmun qayb waxaa iska leh intaa maxaa ku baxday intaa waxaa ku laba sahmi soo ma sahmi rasuulkaa iska leh sahmi waxaa iska leh kuwa qaraabada u saaxiibka ah wahum banuu haashim waa bani mualib waaye wa sahmun taas waa sahmigii labaad baan ka wadaa sahmun lidawi lqurba marka la leeyahay dawilqurb buu fasirayaa wahum banu haashim wa banulmualib waaye waa qaybta labaad qaybta saddex wa lilyataama agoontaa iskale qayb kale wa sahmun afraadna lilmasaakiin maxaa soo haray hal sahmi wa libni sabiil qaybna waxaa iska leh ibnu sabiilka musaafirka ayaa markaa iskale faslun fii qismati lfay fayga qaybintiisa macnaha qaybinta midna waa fay baa la yidhaahdaa mid maxaa la dhahaa haniima soo maaha haniimo haniimada iyo fayga iyo salbiga aan soo tilmaanay saddexdaasaa loo qaybiyey salabka waxaan soo tilmaanay waxaa iska leh qofka qofkaa dila qofka qofka abijahl laba cunugoo yar yar baa dishay dagaalkii beder markay dileen bay rasuulka u yimideen seefaha ma ka masaxdeen ma ka tirtirteen seefaha ma ka tirtirteen dhiiga maya wuu fiiriy labadiin waa disheen buu yidhi laakiin mid kamiduu hubkiisa u xugmiyey taasi waxaa iska leh qofka wax dilay ta labaad haniima la yidhaahdaayo waa mid hadda aan soo tilmaanay saasaa loo qaybinaya qaybta saddexaad waa fay fay waxaa yihahdaa xoolaha aan dagaalka loo gelin ay gaaladu ka cararaan maa afaa allahu calaa rasuulihi min ahli اlqura falilaahi walirasuul soo wamaa afaa allahu calaa rasuulihi famaa awjaftum calayhi min khaylin walaa rikaabin walaakina allaha yusalidu rusulhu calaa man yashaa taa marka waxay tilmaamaysaa qaybta fayga lagu magacaabo waa xoolo aan dagaal loo gelin aan rakaab iyo gaadiid iyo kaaro iyo dabaabaad aan loo qaadanin gaaladii baa carartay wixii lasoo qabsada fay baa layidhaahdaa wixii dagaal dhiig ku daatana haniima layidhaahdaa salbagana waa wixii qofka qofka dila jirkiisa looga bixiyo fii qismatin fii qismati alfay wayuqsam waa la qaybinayaa maalu lfay fayga maalka lagu magacaabo calaa khamsin shan baa loo qaybin asagana yusrafu waa la sarfayaa khumusuhu shan meelood meeshiisii calaa man yusrafu calayhim dadkii lagu sarfay oo la siiyey khumusu alghaniimati haniimada khumuskeeda haniimada khumuskeeda yaa la siiyey saan soo tilmaanay haniimada khumuskeeda waxaa la siiyey rasuulka waxaa la siiyey dhabilqurba oo laba ah yataama oo saddex ah masaakiin oo afar ah iyo wabni sabiil marka faygana waa lamidoo shan inta loo dhigaa qeyb ayaga loo qaybinayaa maxaa soo haray arbacatu akhmaasihi akhmaasta afarta ah shan loo dhigay meel baa la bixiyey afar qumusaray marka wayuctaa waxaa la siinayaa arbacatu akhmaasihina lilmuqaatilati dagaalyahanada wa fii masaalixi lmuslimiin iyo muslimiinta danahooda yaa lagu bixinayaa afarta soo hartay saasaa la yeelayaa looma gelin laakiin muqaatiliinta maxaa loo siinayaa dagaal bay geli jireen haddana waa ciidan diyaarsan inkastoo hadda dagaal aysan gelin oo lagu soo qabsaday xoolo ay mataqaanaa cadow uu ka carray uu yahay waa la siinayaa wa fii masaalixi lmuslimiinana waa lagu bixinayaa fii axkaami iljisyati baanu geli doonaa jisyada waa canshuurta amase wax laga qaado gaalada waxaa leeyahay islaama hadday diidaan waxaa le jize bixiya haddaad islaamkii diideen sidiina ku jooga dhib la gaarsiin maayo laakiin sanadkii intaas intaasaad bixinaysaa xataa yucdu ljizyata can yadin adu ilahi dhahay subxaana wa ilaa jizye ay ka bixiyaan ilaa jizya ay markaa ka bixiyaan hadday labadaa diidaan rasuulku wuxuu dhahay ilaahay u kaalmaysee la dagaala laakiin ma aha isla markii dagaal lagu qaado waa in islaamka loo bandhigo hadday qaataan alxamdu hadday diidaan jizya bixiyaa la leeyahay hadday ogolaadaan saasaa loo dhaafaa gaalnimadooday ku joogayaan jizyadana waa laga qaadayaa hadday islaamna diidaan jizyana diidaan maxay rabaan dagaalay rabaan wa marka axkaamta jizyada ayaanu geli doonaa haddii rabbi idmo laakiin meesha aynoo joogto wabiltawfiiq wallahu aclam